alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum raxmat ullah waxaynu ku jiray kitaab lbuyuc gaar ahaan baab ruqsa fi lcaraaya wa beyc اlusuli wاhimaar qaala sheekh raximah llah abwaab الslmi wاlqardi wاlrahn wuxuu baab yahay abwaabta ka warramaysa asalam bayca salamka la idhaahdo iyo walqardi oo amaahdi ah, iyo warahan rahanka markaa baycidka waxaynu ognahy kolleyba wuxuu koobsanaya waxyaalo badan oo ma dee lacag la kala qaadanayo keliye waa wixii wax lagu kala iibsanayo o dhan oo amaahduna laftiisu daynka laftigiisu uu soo gudagelayo marka salam beyc الslm waxaa kaloo ay ka cabiraan culimadu beyc الslf xadiiskan aynu ku arkay aلslm iyo aلslf labadaba oo aلslm waxaa loogu magacaabay listilaami raأsi الmaali fi اlmajlis listilaam raأس الmaali fi اlmajlis selfna waxaa laga lagu magacaabay waa litaqdiimihi qabla awaani اlmabiic litaqdiimihi wa sumiya slfa litaqdiimihi ay taqdiim raأس اlmaal markaa weya qabla awaan almabiic macnaha markaa salam sidaa culimada markaa ayaa culimadii luqada saa ku fasiray salam waa almusallam oo kale waa kii la kala qaatay marka waa iibi iibamka ka mid aho qofkii oo wax iibinaya oo lacagtii uu wax ku iibinayey wixii uu iibinayay lacagtiisii sii qadimta qofkii lacagta haystayna shaygii aanu meesha ku qaadan goobta oo salam waxaa loogu tilmaamay listilaam ras maal fi lmajlis goobtan baa lagu kala qaadanaya lacagta majliska raslmaalka lagu kala qaadanaya selafna waxaa loogu magacaabay isla rasalmaalka laftigiisa ayaa intaan dee mabiici wixii la kala iibsanayaba la keenin awaan waa waqtigii ayaa la sii qaadanaya marka xagga sl marka la eego waa la kala qaatay wey sl marka la eegana waa lasii qadimay waa lasii qadimtay lacagtii iyadoon rasumaalkii baa lasii qadimtay iyadoo mabiiciiba aan la haynin aayaddan qur-aanka ahee suurat ku jirta ama aayadda qur ugu dheerba cabdillahi bn cabas o kale wuxu ka warramaysaa baycu salam ayaabay ka warramaysaa buui baycaas inkastoo dee culimadu ay leeyihiin way ka ballaaran oo de iyo wixii o dhan bay soo gudagelayaan haddana uu ka mid isaga laftiisa marka sida xadiiska nabigaba ala sla slam ku jirta ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidayni ilaa ajali musaman faktubuu marka daynku inuu ka ballaadhan yahay baad kutusaysa lacag la kala qaadanayo u kaleeyahay yahay waxaa hataa kala iibsanayo aan lacagtii goobta lagu kala qaadan qardiga laftigiisuna waa waa deynkaa ama amaahda qofka la amaahinayo oo baycaku kasoo gudagelaya waxa weeyaan xaggii ribadiiyabaa laga ilaalinaya maadaama ku dhisanya maslaxo xadiis baynu arki doona araanuna farihaanun maqbuuda waa ka ilahay subxana wa tacala quraan ku sheegay oo waxaa dee la isticmaali jiray waqtigaa hore rahanka laftigiisa waa shay diintu ay u ogoshahay oo dadka diintu kuma cidhirine saddexdan baab waxay tilmaamayaan tawsicada islaamku siduu ugu ballaariyey dadka aanu ku cidhiidhin mucaamalada waayo asalka mucaamalaadka bani aadamka dhex ama dadka dhex maraya waa alxil inay xalaal yihiin wejiyo gaara unbaa looga soo reebaya laga xaaraam yeelaya rahanku markaa waa tawhiqatu daynin aw caynin madmuunatin bicaynin aw daynin aw manfacatin waa shaygan sii hayso lacagta intan kuu keenayo amba waxa intan keenayo marka arabi ahaan waxa ay tilmaamadu yahay tawhiqatu daynin dayn oo lagu adkeeyo aw caynin amba shay laftigiisa lagu adkeeyo cayntaasoo madmuunata lakin la damaanad qaaday maxaa lagu adkeynaya bicaynin aw daynin aw manfacatin qof baa doonaya daynkiisa lacagtaa uu qaadan lahay alaabtaa uu iibiyey alaabtaa uu iibsanayo inuu idhaahdo war nin lacagtii ma haye eh sii hayso shaygan sii hayso ama wuxuu doonayaa inuu idhaahdo waa cayn laftigeedoo maaha maalka laf daynkii maahabe wuxuu leeyahay warniyow neefkaa neefkaa igu bedelo mar haddaad igu bedeleyso dee intaan keenayo waxaan kala sii hayso cayn baa laftigeeda lagu samayn kara marka twiiqatu dayn daynoo lagu adkeey aw cayn anaba shay laftigiisiia taasoo laakiin madmuunati la damaanad qaadu leeya anaa keenaya bicaynin ku damaanad qaadaya ku adkeynaya aw daynin amba dayn kale aw manfacatin waaya markaa shuruudda haddaba islaamku u dhigayo sida mucaamaladaasi ay u jirtay ayaa xadiisna uu sheekhu keeni doonaa baabka assalam iyo selaf oo isla macno ah iyo qaradka iyo oo salamku dhinaca qaradkii wuu soo gudgalay lakin qaradku wuxuu ka banaanya kaga duwan yahay marka imika la eego siduu sheekhu daba dhigay waa tusaalean qofkii dee lacag keliya la amaahinayo amba alaabtiio sideeda la amaahinayo an ibn cabaas radi allahu canhuma wuxuu ihi qadima nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga ayaa yimid almadiinata magaalada madiina wahum iyagoo yuslifuna sii horumarsadaan fi thimaari midhaha lacagteeda sii horumarsada oo sii bixiya asanata sanad wasanatayn iyo laba sano faqaala rasuulku wuxu uhi ala slat slam man aslafa qofka sii bixiya fii tamrin timir lacagteeda sii qadima falyuslif ha sii bixiyo ha sii horreysiiyo fii kaylin macluumin miis la yaqaano oo cayiman intaasoo galaan ha la tusaale ahaan aw wasnin wawasnin macluumin iyo hadduu yahay shay la miisaamayo miisaan cayiman intaasoo kiilo la dhaha ilaa ajalin macluumin ilaa muddo cayiman muttafaqun caleyh walilbukhaariyi man aslafa fii shayin halkaa man aslafa fii tamrin qofka timir sii horumarsiya lacagteedii waxaa kasii caamsan haddana man aslafa fii shayin oo timirtii maaha de wixii kale way so tamrin ayaa halkan ii qoran aniga fii amarinna ay idinku qoranta marka way sii kasii caamsantahay tamrin taasay kasii caamsantahay amarin taas oo midho kale way soo gudagelayaan shayguna waa acamu waaba kasii caamsanyay intooda bas an cabdillaahi xadiiskan dambana u sii waadixinayaaba in aamara ay sii badan yihiin an cabdiraxmaan bin abi abza cabdillahi bn abi awfa radi allahu canhuma qaala waxay idhahdeen kunaa waxaanu ahayn nusiibu qaar hela almaqaanima aniimada maca rasuuli lahi sala la ala sl rsulka alla anagoo la soconnaa ayaanu dee qaniimo heli jirnay wa kaana yaatiina waxaa noo iman jiray anbaadun niman beeraleya oo min anbaadi shaam beeraleydii shaam ka mid a waxaan usii qadimi jirnay lacagta fi lxinati qamadidii iyo wshaciiri haadi iyo wzabiibi zabiibki wa fii riwaayatin wazayti halkaa zabiib iyo wazayti saliidii ilaa ajalin ilaa muddo musaman magacaaban waqti xadidan qiila waxaa yihi markaa waxaa la weydiiyey saxaabada akaana lahum ma lahaayeen aad lacagta si siin jirtay inaad lahaydeen noo keen midhaha noo keen aad ku lahaydeen sanad amba laba sano kadib nimankaa aad matalan lacagta usii qadimayseen akaana lahum zarcun sarac ma lahaayeen qaala waxay dhaheen maa kunaa nas'aluhum maanaan weydiin jirin can dalikaas arrinkaas rawaahu albukhaariyu bukhaari baa wariyey marka labadan xadiis waxay asal u yihiin ay waadixiyeen shuruudda loo dhigayo salamka iyo selafka bayc salam amba bayc salaf markaa nooc jahaal ah way ku jirtaa marka la eego laakiin waa yasiira bay dhahdeen culimadii oo maslaxa awgeed baa dee looga tanaasul oo marka la eego qofkani walaa tabic maa laysa cindak ayuu dee kasoo gudageli karaa soo maha waxaanuu lacagteeda sii qadimtay sanadkan iyo sanadka dambaba inaanu hayn baabadha iska dhici karta lakin wuxuu yihi saxabadu wa ihahdeen ma kuna nasaluhum can dalik arrintaa maanaan maanaan weydiin jirin lakin shuruudun baa loo dhigayaayo inuu isagu waktigii xadidnaayo loo qabtay iyo miisaankii uu keeno marka jahaaladii halkaasay kaga baxay waktina waa la xadiday isla markaana miisaankii iyo miiskiina waa la xadiday marka waa madmuun fi dima markaa dimadiisa ama mas-uuliyaddiisaas ayay saarantay arrintaas maana aan weydiin jirin ba muxuu markaa u keenay haddaba waa yahaye macnaheed waxay ka dhigan tahay haniimadani mar bay noqon kartaa lacag mar bay noqon kartaa xoolo xoolo nool haniimadii aanu siin jirnay haniimada aanu helnay nimankaa anbaada abaanu ah wax kaga iibsan jirnay weyaan oo midho kaga sii iibsan jirnay midhahaasoo weli aan markaa dee gacanta ku haynin waliba aanay deegaankaba ahaynoo shaam ay ka yimaadeen marka anbaad waa niman culimadu waxay dhahdeen asalkeedu kelmaddan waa maxay waa istikraaju lma min alardi waa biyaha marka dhulka laga soo saarayo marka anbaad waa niman dee ceelasha qodaan wax ku beeri jiray oo beeraleya amba markaa asalkoodii waxay ahaayeen dad carabah oo cajam noqday shaam waayo waxaa degi jiray sham waxaan ka talin jiray dad carbeed baa degi jiray iyo dad kaleba lakiin dowladdii la ohan jiray room ama romaniyiintaa deganaan jiray awood ku lahaa oo dadkii halkaa degana inta badan carabtaas waxay ahayd dad nasaara bay ahayd sida weli qaarkood ay usii yihiin lubnaan iyo filistiin iyo suuriyaba weli ay usii joogaan carab kristani oo ilaa berigaa ku abtirsada halkaa amba waxay ahaayeen sida ay yidhahdeen culimadu weeyaane waxay ahaayeen cajam caraboobay labada midkood bay ahayd amba carab bay ahaayeen cajab noqotay oo dee luqadoodii iyo dadka dhex galeen amba cagsigeed ahayd markaa si kastama noqdaane eh, dadkaasi muhiimaddu maaha magacawga ashkaastooda oo qeydkani maaha inay ambaadaasun ay noqdaan lakin waxay tusaysaa berigaa dad sidaasaanu wax ka qaadan jirin inay saxaabadu leeyihiinoo dee arrintaasi arrin banaan oo caama ay tahay oo loo baahan shuruudana nabigu ala sla slam markaa udhigo yihi man aslafa fi shayin falyuslif fi kaylin macluum ko wawasni macluum ilaa ajalin macluum laba markaa labadan shardi hore way soo stegayaanoo kaylin macluumin wawasni macluum waa shayga tiradiisii in la ogaado ilaa ajalin macluumna maxay tilmaamaysa waqtigii labadaa in la helo qofkiina isagii baa dee damaanad qaaday marka lacagtii wuu sii qaadan karaa halkaa waxay culimadu kala soo baxeen masale kale isweydiiyaan culimada qaarna ay diideen oo ah baycu bayع الاstisnاع istisna waa may amba istinaac waa maxay inaad ku tiraahdo qof warniyow lacagtaa qaado oo shan albaabii samee oo sidaas iyo sifadooda ay saa tahay amba baabuur ii samee duurshadii baabuurta tegey baabuur ii samee amba inu dhar iyo tob lacagtina waa taas laba bilood kadib aan ku imanaya amba baabuurka warshadiiba loo sii qadimo kasii qaato marka isna shuruudii iyo waktigii cadidna unbaa loo dhigaya kan unbaa markaa looga qiyaas qaadanaya animada waynu garanaa wixii xoog gaalada laga qabsadaaba hayd de dabeetna dadkan muqaatiliinta ah qeybtoodii bay dee ku lahaayeen oo marka markuu leeyay maca rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam waxay kutusaysaa in dee rasuulka ala sla slam qadiyadan oo u qiray markaa inay xoolihiisa usi qataan haddaba iyagiina maaha macnaheedu annagoon haniimadii weli gacanta ku dhigin ayaanu nimankaa midho wax kaga sii bedelin jirin waa laba macduun baa laisku bedelaya markaa laba aan jirin ee markay haniimada kunaa nusiibu bu yihi waanu gacantaan kusoo dhigin haniimadii markaanu haniimadii helnay ayaanu kadibna de dabeetana saa ugu bedelin jiray waxaa laga qaadanaya rasulka ala sla sl mucaamalaad badan oo dee dadku asalkoodii ay isticmaali jireen inuu sidii ku daayey lakin wuxuunu ka bedelay oo qadima nabiyu sala allahu alay sl almadinata wahum yuslifuuna fi timaar iyagoo saxaabada ama dadka reer madiina sii qadima fi thimaari midhaha lacagta ay ku bixinayaan sii qadimaya asanata wasanatayn sanad iyo sanataynna waa intii waktigaa curfigaa jira une haddii laga badiyo oo sanado badan laga dhigo dee sidii bay ay noqonaysa madido rasulka ala sl sl ohan sanad iyo sanad intaa ku qayda ma ohan an ibn cabaas radi allahu canhuma qadima nabiyu sala la ala wa so galay almadinata wahum iyagoo yuslifuuna sii qadiman fi istimari midhaha lacagtiisa ay fi nuqidi istimari asanata wasanatayn sii qadima faqala wuxu uhi man aslafa marka in baycu salaf halkaa la ohanaya waa qaadanaya aslafa fi tamrin aw fii amarin qofka midha sii qadiba amba timir amba fii shayin si riwaayadda kale falyusrif fii kaylin macluum wawasnin macluum ilaa ajalin macluum wlibukhaariy man aslafa fii shayin an cabdiraxmaan bin abza cabdillahi bin abi awfa radi allahu canhuma qaala waxay dhaheen kunaa waxaan nusiib qaar hela almaqaniima haniimada maca rasuuli ilahi sala allahu alay wasalam wa kaana yaatiina waxna ma jira anbaad niman beeraleya oo min anbaadi shaam reer shaam ka mid ah dhulka shaamna waa dhul barakaysan oo ilaahay subxana wa tacala uu sheegay ila alardi alatii baarakna fiiha lilcaalamiin oo webiye leh dabeetana aad wax looga beeri jiray waana nimanihii ay ku taami jireen nimankii gaalada ahaa ee saliibiyiintu xuruub saliibiya culimadu ay ka cabireen dagaaladii ay yurub ka soo qaadeen markay gaajoodeen len reer yurubiya dhulkaa waa lagu gaajoon jiray waqtiyo badan ba iyagu socneen gaajadu dabeeta dhulkaa barwaaqada islaamkay soo weerareen oo kii baytulmaqdis iyo dhulkaa haystay muddo sagaashan sano ku dhow amba boqol sano ku dhow ilaa ka xoreeyey salaaxudiin alayubi raximah llah fanuslifuhum fi lxindati wshaciiri wzabiib baan usii qadimi jiray markaa xindadii shaciirkii iyo zabiibkii iyagaa keenaya lacagtii baan usii qadimi jiray iyagaa ubahan reer madiine wa fii riwaayati wazayti markaa inay midhihii ka caamsantahy bay katusasaa fi shayin taasi saliidu ila midha ilaa ajalin musaman qiila waxaa la yidhi akaana lahum zarcun waaye shardigaas nimankaasi may sarc lahaayeenoo beeraa u beernaa miya qaala waxay ma kunaa nas'aluhum can dalik maanaa weydiin jirin annagu iyaguman dumadoodii saarmeeye inay leeyihiin in kale maanaa weydiin jirin laakiin qaalib dani ba ahayd inay keeni karayaan marka halkana waxa uu sheekh ibn ka soo saaray qaacidadii ahayd tarku اlistifsaal fi maqaami اlixtimaal yunzalu manzila alcumuum fi lmaqaam meesha halkan istifsaal ayay u marka dhinac laga eego soo may beer leedihiin mise ma lehidin markaa shayga faahfaahinta haddii asalku waa in wax la faahfaahiyo de ilahay bayna faahfaahiyeen waqad fasala lakum ma xaram calaykum marka mar haddii aanay odhanin miyaad beer leedihin mise may lahayn waxay kutusaysaa mar haddii istifsaalkii laga tagay tarku istifsaal fi maqaam alixtimaal inay beer leeyihiin in kale mar haddii ka suurtagal tahay waxaa laga qaadanaya in sidoodaa lagu daniy mansilatun cumuumkaa lagu daynayo aan laws arrintaasi aanay shardi ahayn in la weydiiyo qofkan aada wax kasii qadimanaysa inuu taa keeni karayo iyo inaanu keeni karayn hardigaas inaanu shardi markaa la dhigayaan ahayn alxadiis athani daliilu calى anahu laa yushtaradu an yakuna albaycu fi salam lahu zarcu waxarj shardina maaha inuu beeraley noqdee mid aan beeraley ahayn noqon kara haddaba walaa tabic maa laysa cindak ayaa laga soo reebay baa la odhanaya taas ilan mar haddaanu sarac maanaan weydiin jirin ay tahay xataa hadii aanu lahayn wuu iibin karaa weya markaa xaaladan iyada waayo midhaha sanad iyo sanatayn laskii qadimanaya waxaa laga yaaba inuu beer leeyahay ninkaasuu leeyahay sanadka dambe waxa ku bixi doona an abi hurata radi allahu canhu an nabiyi sal la sl u uhi man ahada qofka qaata amwaala naasi dadka xoolahooda yuriidu isagoo doonaya adaaha soo celinteeda iyo bixinteeda adda allahu canhu ilaahay baa ka gudo ka bixiya waman akhadaha ninka qaata xoolaha ummadda yuriidu isagoo doonaya itlaafaha baabi'inteeda atlafahu llahu ilaahaybaa ka baabiya subxana wa taala rawahu albuhaariy sheekhu xadiiskan daynka ka iyo qofka iska soo bixiyo iyo qofka bixin waaya muxuu baabkii salamka iyo ugu keenay wuxuu ugu keenay dee baycan salamku waa bayc dayna soo maaha dayn baa ku jira markaa qof baa dayntu gacantii gacanta ku dhigay hadduu doono hadhow meereysanayo oo dantiisa qofka haddaba xoolaha dadka qaata ee dayn intuu qaatay baahi uu qabo awgeedina waa loo ogolaaday baynkiiyo daynkiiyo waatan maslaxadii baa keensanayse laakiin niyadiisu ay tahay iska soo celi ilaahay baa u sakhiraya qofkaasi siduu daynkaa iskaga bixin laha mar niyadiisu aan wanaagsanta laakiin qofka ujeedadiisu ay tahay niyadiisu ay tahay qofkan waxba xoolaha umadda iska qaado oo dibna hagu soo celino ka ilaahay baa wixiisii ka baabiinaya aakhirana way u dambaysaa marka xadiisku ma adduunyadanu ka warramayaa ilaahay baa ka bixiyay adda allahu canhu mise waa aakhiro waa adduunyadan aakhiro arrin xaggaasi tahay innaga laynoma sheegino dee qofka ilaah xagga ilaahay bay subxana watacala ku xihantay qofka niyadiisa wanaagsan tahay ee inuu iska bixiya u suurtageli weyday dee rabbigiiba og aakhiro laakiin adduunyadan weyan ilaahay baa u sakhiraya markaa horta waxa laga qaadanaya qofka dee inaanu ku degdegin adilo badan baa tilmaamaysa laakiin haddayba dantu keensatay in maslaxaddu deynka inuu hamigiisu yahay qofka inay tahay inuu iska soo celiyo niyaddu arrinta niyadda la hahda inay aada weyn tahay ba laga qaadanaya oo qofka khayr doonaya ee niyadiisu ay wanaagsan tahay waxyaala badan bay ilahu sakhrayaan qofka niyad xun lah hadduu doono dadka wanaagba ha tusaye wixiisi way fashilmayaan oo ilahay baa hawshiisii ila qalbiga ilahay ba subxana watacaala ilaa oge in deynka layska bixiy waa laga qaadanayaa qofka deynka bixin waaya xadiis kale rasulka ala sla sl wuxuu tilmaama shekh albania saxiixiyeen qofka deyn qaata ee doonaya inaanu soo celinin laqiya allaha yowma alqiyaamati saariqan alla muxuu la kulmaya maalinta qiyaamaha isagoo tuuga waa nin tuugoo kale ayuayuu kamid yahay la yahay maadaama uu dayn ugu marmarsoodo u ka qaatay laakiin uu markaa sekad kale ka laha ujeedadiisuta <laughs> inuu de ka dhunto an abi hurata radi allahu anhu an nabiyi sal la ala wxu man ahada qofka qaata amwaal naasi yuriidu isagoo doonaya adaaha bixinteeda adda allahu canhu ilahay baa ka bixiy waman ahada qofka qaata ahadaha hadaasi waxay noqonaysaa mafcuul bigaasi al amwaal yuriid isagoo doonay itlaafaha atlafahu llah ilahay baa ka baabinaya arrintiisao u barakoobi mayso deynkii uqaatayna waay xadiiskii kale nafsu lmumin mucalaqatu bideyni xadiisku dee kama hor imanayo asbaabtii baa ilaahay subxana watacaala u sakiraya weeyaan adduunyadan laakiin haddii uu ku dhinto arrintaasi culays bay an aisha radi allahu canha qaalat waxay tii qultu waxaan ya rasuul alla rasuulka ilaahi ow ina fulana ninka hebel la ihahdaa qadima lahu waxa u yimid bazun waa hiyaaban dhar weeye waa nooc min ahiyaab min ashaami shaam baa looga keenay falow bacata haddaad cid u diri lahayd falow bacata ilayhi haddaad oo fa akhadta minhu ka soo qaadan lahayd thawbayni laba maro binasiatin ay bidayni dayn aad kaga soo qaadan lahayd ilaa maysratin ilaa arrintu markaa aad helayso ilaa maysra ilaa inta aad helayso ay wax kuu fududaanayaan fa arsala ilayhi rasuulku taladii caaisha waa qaatay radi allahu anhu eh, sala allahu alay waslam fa arsala ilayhi cid buu u diray famtanaca ey famtanaca arajul ninkii isaga ahaabaaba diidoo ragga xadiiska warinayaana waa lagu kalsoy marka xadiisku waxa uu tirmidi ka yidhi xadiisun xasanu ariibun saxiix marka isku soo warnay xadiskan waa saxiix waa xasan amba waa saxiixe waxa uu tilmaamayaa arrintii bayca sanamka laftigiisa amba in lasii dayn lasii qaadan karo qofku mara uu kasii qadiman karo isagoo aan lacagtii aan dhiibin tii hore maxay ahayd lacagtaa laskii qaadanaya soo ma oo dhinac buu markaa kasoo gudagelaya waxaa kaluu soo gudagelaya baabkii ahaa oo uu si gaara ah ugu dhacaya xadiiskani alqardu wa amaahda waxaa kaloo kutusaysaa ma kaana nabiyu sala allahu alay ma kana caleyhi nabiyu sala allahu alay slm min dayq fi lmaciisha noloshii adkeyd ay ku noqlaayeen nebi maxamed alay isalatu salaam dhar xidhaba aan haysanin oo caaisha ay leedahay rasuul bal markaa dhar baa u yimi maad laba mura ka soo qaadatid oo aad weliba marka ilaahay subxana watacaala ku siiya aad iska bixisid ilaa maysara waxaa kaloo laga qaadanayaa in qofku aanu ku dambaabeynin haddii rasuulka alay slat slam mucaamalo oo kale xadiiska waxa loo daliishaday dee rasuulka amarkiisa hadduu diido markay arrintan oo kale ay iibo oo kala tahay si jaabir ibn cabdillahi baynu soo maraynay ee uu diidu yihi markaa may iibin maayo inay taasi aanay dembi ku ahayn iyadoo saxaabadu dee waxaa kaloo iska dhici karta bu leeya ixtimaal ku jiraan inaan cidda doonaysa la odhan waa rasuulka caleyh isalaatu wasalaam aan lagu odhanin waxaa laga yaabaa hebelkaa dee waa shaki kuma jira in la ku garanaysa in ya haye ya may fulana imika waa hebelun soo maaha waktigaa caaisha dee magaca magaciisa way u sheegtay rasuulka alayh salatu salaam fulan miyay ku tiri maya waa hebel bay ti waa qof la isla garanayo marka laba midkood bay amba iyada asturtay markii dambe oo dee may sheegin amba iyada laftigeeduba way sheegtaye ciddii ruwaad ahayd ee kasoo warinaysay caaisha ayaan magaciisii sheegin waayo magaciisii muhiim ah waaba la asturayaayo dee qofka matalan saa rasuulka kula dhaqmay kale ila iyadoo duruuf gaari haday isaga ay haysato waxay ahayd markaa dhul berigaa hore si gaara u barwaaqo badan oo dee ganacsi badan iyo lagala iman jiray isa ilahay subxana wa tacala sheegay rixlat shitaayi sayf dharka in lasiyaam ahaan kara iyo wax kalaba ayaa halka laga qaadanaya rasuulkuna ala sala slam qadiyadda islaftiis ficil ahaan uu sameeyey talada dumarka in la qaato waa laga qaadanaya halkeed ka qaadatay xadiiska oo talada dumarka waa lagu jabayaa markasta kasta maaha ee la soco hmm. iyay kaa qaalib noqonayno dumarku dumarku iyay kaga qaali noqon lakin waxyaala badan oo talooyin badan iyo qaar caqli badan iyo waxyaala badan ba dee ku jiraan arrintaasina waxa kutusaysaa mucaamaladi wanagsan nabiga alay sla reerkiisa uu kula dhaqmeeyey ya iyo sayda caishaba rasulka uga damqanaysay alayh salaam markaa mar haddii nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam nabigii ilaahaye ah, laba maro oo uu islahaa soo amahan lagu yihi kuma hayno kaama hayn mayno dee adiga laftigaagu hala yaabna hadday waxyaala qaarkood kugu dhacaan ya laqad kana lakum fi rasuuli uswatun xasana qultu waxaan ya rasul rasulka ila ina fulana qadima lahu ay jaa lahu waxa bazun dhar min min ashaam falow bacata falow waa taxdiid oo kale waa ay hallaa bacata maad u dirtay ileh isaga cid oo faakata minhu ad kasoo qaadto towbeyni binasiia riba nasiia waa ajal waa taakhiir dee bidaynin wey ilaa maysara ilaa inta arrimo kuu fudaanay aad helayso intaad ka faarsala ileyh wuu u diray cidoo famtanaca wuu diiday waan abi hurerata radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala lah ala sl rsulku wuxu hi adahru dhabarka yurkabu waxaa lagu fuulaya binafaqatihi nafaqayntiisa ida kaana marhuunan markuu yahay mid la rahmay walabanu dari caanaha candhada ku jirana yushrabu waxaa lagu cabaya binafaqatihi nafaqayntiisa iyo marhuunan mid la rahmay wa cala ladii waxa kii ku waajiba wa cala ladii kii korkiisa waxa ahdo ku waajiba yarkabu gaadiidkaa la rahmay fuulayay gaadiid ka dhiganayay ama raranayay wayashrabu ee cabayay caanihiisa waxaa ku waajiba annafaqatu nafaqa ku wajib rawahu buhaari xadiiskana wuxuu daliilu yahay rahankii uu sheekhu keenay ayuu daliilu yahay oo dee qur-aankana waa kaynoo sheegay kullu nafsin bima kasabat rahiina wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda waxaa laga qaadanay markaa jawaas irtihaan alxayawaan inay bannaan tahay rahanka laftigiisa in la gelin karo xayawaan inuu odhan karo awrkaa sii hayso hashaa irmaa sii hayso intaan kuu keenay alaabta haddaba maxaa uga bannaan midwa araahin oo qofkii wax rahmay midna waxaa la murtahin waa kii rahmaday murtahin marhuuna waa shayga laftigiisii raahinkii isagu markuu neefkii rahmay murtahinkii neefkan dee agtiisa lagaga tegay ee sii haystay neefku u irmaaye caanihiisii uu sii cabi kara hadduu awr yahayna gaadiid buu kasii dhigan kara laakiin maxaa ku waajiba dee neefka hadduu halkaasun ku xidho ka waran uma banaana waa inuu tawaliyo neefkaa daajintiisa amba inuu halkaa cawskiisi iyo biyihiisi iyo wixii u baahnaa shardigaasu kacay hadduu isagu taa dayaco waabuu ku dumaamaya xayawaankaas eh, taasina uma banaan xadiis xadiis qadiyadan shabahana waynu soo marray qaacido guud ahaa oo cidda loo ogolaaday shay inuu ku intifaacsan karo laakin bishardi inuu shaygaa dee isaguna ilaalinayo aye muxuu xadiiskaasi haye ya al sax sax haye laftiga xadiiska kuso celi alkharaaju bidamaan marka kharaajkaasi muxuu hadee caanahan hadee kamid noqon kara soo maha ya hmm. mar haddii xayawaankii noolaa la rahmaayo de wax kalena waa rahmi karaa manfaca kolleyba de waa la rahmaya wax intifac wuxuu ohan karaa beertaasaa rahman baabuurkaasaa rahman haddaba baabuurkani waxaan jeedaa gaadiidkani nafaqo u baahnaa soo in la daajiyo wax la siiyo la waraabiyo haddii baabuur la rahman ka waran baabuurku hadii meel la dhigo de ayuu ayaanu waxba noqonaynin marka la kaxkaxayso miyaanu isaga taas mayna wax ya marka isaga hadday darar ka dhalanayso kaxaynsigaasoo qiimihiisu hoos uu dhacayo amba wax lamid a waa masale kale laakiin isaga laftiisa waxa laga qaadanaya si guud inuu ku intifacsan karo oo dee alkharaaju bidamaan dhinacaas wey ilaalintaa isagaa sii damaanad dayn midafka qaala rasuul lahi sal la sl rsulku adahru ay dahru xayawaan markaa wey ila rukoob dhabarkii xayawaankii yurkab waxaa lagu fulaya binafaqatihi in la siiyo idaa kaana marhuunan markuu yahay shaygaas walabanu dari dara kelmadaas soomaali weeyaanbo soomaaliga meelo badan buu carabi kaga jiraa oo neefku dararay baa la ha soo imika lemon addaru maaha candhada laftigeedii maaha laakiin waa caanahan tibiq tibiqda ee soo baxaya weyaan macnuhu markaa waa maxay caanaha la lisaayo ee candhada ku jira yushrabu binafaqati baa lagu cabaya ida kaana marhunan markuu yahay wa cala ladi kii waxaa ku waajiba aladi yarkabu wayashrabu annafaqa o annafaqa waa mubtadihi o muahara annafaqatu cala aladi yarkabu wayashrab qadiyadda markaa ku saabsan wixii aan u baahnayn iyagu nafaqayn culimada qaar baa si gaar uga sii hadla waxa uhi ibnu qudaama oo kale laa naclamu fi hada khilaafa man ama ma laa yaxtaaju ila nafaqati kadaari wاlmataaci wاsayaara wanaxwiha falaa yajuuzu lilmurtahin alintifaacu bihi bikayri idni raahin idanka raahinka waxaan ahayn khilaafna sheekhu uu yihi ma jiraba laakiin idankiisa aba curfiga de ay tahay ciidanka waa maxay haduu yah baaburkaa iska sii kaxayso masalada adaba waxaa la isweydiiyo kale rahnigaasi bayca maxaa shardiga qabdi soo may ahayn in la kala qaato rahniga ka waran isagoon isagoo sooba dhiibin shaygii ma odhan karaa baabuurkaasaan kuu rahmay amba neefkaasaan rahmay isago gacantaba isagoo wali kaga dhigin kii murtahinka haabay culimadu ihahdeen waay ma ku noqon karaa haddana markaa mar haddaanu gacanta weli kaga soo dhigin wuxuu ohan karaa war waan la noqdaye eh. dee sidii kale aynu ku heshiinayno alaabtii aad iga qaadatay ama dayinkii wixii aynu yeelno e maxaynu yeelna an abi hurata radi allahu canhu qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yalaqu arrahnu laa yaqlaqu arahanu rahanku min saaxibihi saaxiibkii ka xidhmi maayo alladii kaasoo rahanahu rahmay lahu wuxuu leeyahay kaa rahmay unmuhu wuxuu leeyahay faa'iidadiisa wixii ka soo baxay amaradiisa wa calayhi isaga ayaa lagu leeyahay urmuhu nuqsaantiisa iyo halaagiisa wixii ku yimaadana isaga isku qabo rawahu adarqudniyu wاlxaakimu warijaaluhu hiqaat ilaa ana almaxfuud sida maxfuudka ahay laakiin cinda abi daawuud iyo waqayrihi irsaaluhu waa inuu xadiisku yahay mursal oo aanu ahayn xadiis marfuuca xadiiskana laa yuqlaqu iyo laa yaqliqu alq lbaab mitl marka la hahdo aw ilaaq lbaab imka marka la hado albaabki ba la xidh marka macnaheedu waa maxay neefkii uu rahamay amba xoolihii uu rahamay haddii ay dhacdo qofkii inuu wixii keeni kari waayo jaahiliyaddu waxay samayn jireen ma waktigii dee jaahiliga waxaa jirtay in shaygaasi ha ka qiimo badnaado amba haba ka qiimo yaraado amba ha lamid ahaado wixii uu qofkani qaataye mar hadduu wixiiba keeni kari waayo inaan dib loogu celin jir sidaasuu ku waaya waliba gaar ahaan markuu de kasii qiimo badan yahy lakiin rasulku cutimaaga aleyh isalaatu wasalaam hadduu iska soo bixin kari waayo qofkii wixii loo diidi maayo wixii rahni isagaa iska leh oo de waxay noqonaysaa sidii kale in loola dhaqmo in kaana du cusratin fa nadiratun ilaa maysra lakiin waa inaan xoolihiisi laga xadhibin muddadii markay gaadho haddii lagu heshiiyo warbal waxbaa soo kordhinayaaye haddana muddada ii yar kordhayo rahankaas iska sii hay xagga intan wax keenayo lakiin hadduu keeni kari waayo isagana lahu qunmhu markaa waa maxay kasoo qaad neef dhalaya neef baa neefbaabuu markaa rahmay neefkii waa dhalay oo neef kalu sii gala yaa yeelanaya ya kii lahaan baa yeelay neefkii kusoo koraya isagii baa dhintayba neefkii lafdigiisi baa dhintay tii ilaahay un baa u timid bimacnaa qofkan agtiisa lagu rahmay gaabis mu ahayn sidiisiibu isagu nafaqeeyey uu ilaaliyey ya xanuunkii xayawaankaa kaleba ku dhacay ku dhacay ma la odhanaya qofkii murtahinka ahaa keen maya waayo wa calayhi urmuhu weyaan algunmu walgurmu waa laba kelmadoodo xagga balaaqadana marka la eego waa wixii la jiray ha jinaaska weyaan shinaasku waa ereyo kala macan ah laakiin xagga xuruufta iskaga dhow ambaba iskaga mid a ah. iskaga mid ah? lahu gunmuhu wa calayhi urmuhu algunmu walgurm dhinac marka laga eego waa saj dhinac marka laga eegana saj waa sajciyo hadalkiiba la tahay sajciga ayaa ahaa jinaasku eh, waa labada erey kale isku dhowe markaa eh, sajciguna waa qayba isaga laftiisu laa yaqlaqu ka xidhmi maayo arahnu min saaxibihi aladii kaasoo rahanu rahmay lahu qunmuhu buu wa caleyhi qurmuhu wixii ku dhacana unmuhu waa faaidatuhu aniimadi wii kaso basaga wa caleyhi isagaa lagu leeyay unmuhu urmuhu khasaarihiisina wiii ku yimaada iyo halaagiisa xadiiska markaa culamada qaarna waxay dhaha xaakim qolada kale waa iyo darquniy waa xadiis marfuuca abu daawudna wuxuu ihi cidda odhanaysa waa mursal ayaa maxfuud ah ee qolada kale waa shaab inuu markaa saxiixiyay badanta an abi raafic radi allahu canhu ana nabiya sal la sl nabigu istaslafa wuxuu sii horumarsaday kasii amaahday istaslafa wuxuu amaahday min rajulin bakran qaalin qaalin geela faqadimat caleyhi waxa u timid ibilun geel baa u yimid min ibili sadqa geelii sadqada ka mid ah geelii sekada fa amara wuxuu amray abaa raafic abuu raafic wuxuu amray an yaqdiya arajula ninka inuu siiyo inuu u gudo an yaqdi an yuaddiya arajula bakrahu qaalinkiisii faqaala wuxuu yihi markaa saxaabigii abi raafic laa ajidu heli maayo ka wanaagsan mooyaane khiyaara ay axsana minhu qaala rasulku wuxu acطihi sii iyaahu isaga sii kan wanaagsan sii fa ina khiyaara naasi dadka kuwa u wanaagsani khiyaara naasi ay afdaluhum axsanuhum waa kuwooda u wanaagsan qadaan xagga bixinta deynka iyo qadaanka kaleba rawaahu muslimu xadiiskan wuxuu tilmaamayaa maslo aan ahayn marka si loo dhigo haddii si kale loo dhigana riba ahayd aynu soo marray oo deynkii nasiicada la odhan jiray maxaa ka iman jiray riba nasia soo maa daynka inu hahdo waktigaa lacagtaa boqolkaasaan ku amaahiyey muddada awgeed boqol iyo labaatan soo celi lakin ma horeba waxaynu soo sheegnay hadduu idhahdo boqol iyo labaatanka hadduu boqolyi soo celi boqolkunu de usoo celiya de horta looga bahan yahy waajiba ayaa uu kuleeyahay kan deynka amaahiye laakiin hadduu isagii kusoo dara ka waran oo aanu isagoon ka dalban u idhaahdo wani ni boqol labaatankaano anaa kusoo daray oo xadiiskan oo laga qaatay way banaantay arrintaasi la ajidu ilaa khiyaaran rabaaciyan ma idin qorante ya marka lafdiga muslim farajaca ilayhi abu raafic qaala lam ajid fihi ila khiyaaran rubaaciya wاlkhiyaar huwa ljayid yuطlaqu calى اlwaaxid wاljamci waa neefka wanaagsan ka yar iyo kaloo lagu tilmaamo alrabaaciyu wa bifadxi ra min albil huwa adakru minha ida ataa calayhi situ siniin wadakala fi saabicati waa neefku markuu lix jir yahay lixda dhamaysto lakin inuu toddoba jir galo rabaaciya baa iyadiina la odhanaya naafirdiga markaa awrkii uu ka qaatay ka soo qaad inay shan sano ahayd dee geelu markasta sii weynaado marka dhexaynta dhexwey markuu qaalan yaryahay iyo awrka weyn ee xoogga ah kayaabaa dee qiimo badan iminkaba sayladda ah. ka weyn baa laga yaaba inuu saddex qaalin u dhigmo agga qiimihii marka kaa hore ka wanaagsan ee daynkii inagu lahaa mid ka wanaagsan un baan ayuu yihi dabadeedna rasuulku wuxu uhi ala si waayo dadka maxaa wanaagsan qofka markuu dayn baxayo sida wanagsan uba dayn baxay markaa lacagtii adiga waxa ku raacaan labada kaaga qaatay maadaama qof wali marka horeba isaan kuu sameeyey adna isaan u samee halkaa waxaa laga qaatay almuhim inuu qofkii wax soo kordhin karo laakiin hadduu shardigaa ka dhigi lahaa awrka noocaasaan abaahinaya ee kaa kale keen marka la ribada xayawaanka way ku socnaysaa waynu soo aragnay xadiis ka warramaye ribadii baa soo gudagelaysa waxaa kaloo laga qaadanaya jawaas tawkiil qadaa addayn inaad cid u wakiilan karto deynka bixintiisa hadduu doono yuu ogaaninba kii deynka lahaa deynka qaatee inuu odhan karo deynkaa bixiyo adigu iga bixi ana nabiya sal l sl nabigu istaslafa wuxuu sii min rajulin bakaran qaalin faqadimat caleyh waxa yimi iblun geel min ibli sadaqa fa amara wuxuu amray abaa raafic an yaqdiya inuu siiyo arajula bakra awxiisi bakratun waa qaalinta haddii talmi fuqara wuxu uhi laa ajidu helmay ilaa khiyaaran ay jayidan mid wanaagsan oo rabaaciyan lix jir amba toddoba jira qaala wuxu uhi acdihi sika iyaahu acdihi iyaahu acdaa ficilka laa laba mafcuul qaata waa laba mafcuulan asalkooda mubtada ahayn oo dananta oo akhaawaatum aan la mid ahayn dabeetna markaa hada hore iyo iyaahudan damiirkan munfasilka iyo mutasilkaas labadaas labada mafcuul acdihiisi iyaah fa ina khiyaar naas dadka waxaa wanaagsan axsanuhum qadaan kuwa u daynbixinta wanaagsaneed an ali radi alahu anhu qaal qaala rasuul lahi sal la sl u kullu qardin amaah kasta oo jara soo jiida nafcan manfacatan faaiido soo jiida fahuwa riba ribo weeyaan rawahu alxaaris bin abi usama wa isnaaduhu saaqidun xadiiska sanadkiisu waa mid aan dhacay oo aan tirsanayn walahu shaahidun daciifun xadiis kale marhaatiya weliba daciifa can fadala bn cubayd cinda albayhaqiyi waaaru ay walahu aakharu xadiis kalena uu leeyahy oo shaahiduna walahu shaahidun aakharu oo mawquufun an cabdillahi bn slaam cinda albukhaariyi markaa bal horta halkaa maanta inagu joogo wallahu aclam bila towfiq